aal waxyaalaha xeelda axkaamulxeed waa soo ogaanay waa xeed lahidaa waa soo sheegnay inta hadda ra-ad alfaasa duul waxay leeyihiin yani yani aqalahooda bedel ay ka dhigeen duul waxay leeyihiin min aldimaa jaar majruurka mafcuul waaye yani kalamaad aqalahu waaye alaleha macnaha maxaa ka ra-ad halaya basariyi markay tahay waxay qaadi jirtay hal mafcuul dad salbeha yar-ad sideedii aqalahu dhigay saasay ku joogaan hadii la hiraa mafcuulkii lamaad waayo min addimaai la qadaro aslaqaha calimad haday ogaato aslaa haday ogaato calimadna mafcuulay qaadayso aqalahu calimad haday ogaato min addimaai diigyaalka xaggoodii aqalahu ay ka ogaato bedelaas hamu isku maca yahay laakin dad waaweyn oo yani axkaanleyne nuxaadna e calimad ay qadarteen waa kaas masri oo kamid way aad usoo bisleeyeen cilmigaani walam yacbur agalhu hadda calaa kuli xaal maxaa niri tamaami sin اlxeed hadda waxaan isleeyahay sin اlxeed asawaay sin lxeeda oo naasa ay ku xeedeyso wuxuu ula jeedaa sagaalka sano kamariya taqriiban waay kamarida ah taqriiban alwadaa sagaal kasadaa naara ay ku haydaan hadii mana ay aragtoo sagaal sano karidaaci malsoolen kala bani ridaaci haday mana ka sagaal sano bacdi tamaam markay unaqato haday iyaadka mani as adaaluqay naagti haday aragto saas oo kale ka agkale wax ka badan da'dii sanadii xeedka xeedkii markay taam da'diisii markay taam naqatay alahu ay aragtay aar markaasay diigii aktar ma gudbin fakulhu manaa kulama ra'aatu maaa naasa waxay arkaysa kuli xeedun xeedun alswad alaxmar wاlashqar kuwii qabiga ahay wa aswad maaho aa hormariya alaswadu madowa wاlaxmaru wاlashqaru wاlakdaru inta اأكبر واأصفر الأسود qabig واأحمر qabig واأشقر cady qabigii waay oo cadaanka cadaan oo cad maahe cadaanka cadda ma ahe cadaan laba waaye oo ashqara la yihaha oo xun واlأsفر lamada dambe saddexdan qabig ana xeeb waaye lamada dambeeyaan oo ضaciifka ane waxa waaye asفر iyo akdar waaye lamadii dambeeyey khilaafa ku jiraa ama saddexda horo khilaaf ma lahaanin inaa xeed yihiin khilaaf kuma jiro khilaaf ma ahaanin saddexda oo qabiga aswadka iyo axmarka iyo ashfarka inay xeed yihiin khilaaf ma lahaanin amaa lamada dambe oo daciifka ah asfar iyo agdar waaye yani waxa waaye kuwaasi khilaafaa ku jiraa hadda sufra maxaa la yihaa sufra waxa waaye gaduudka oo boorka ku jira waaye oo laban ala wada gaduud saasi maa gaduud saasi ah, asar gaduud saasi ma ee eh. booraa ku laban kudarana taas oo kale waaye usne yani booraas bealaka boorkeedii sidii waxa camal waaye bado boor oo madow la geliya camal waaye kanne booraantiis wax gaduud gaduud oo cadaan la geliya camal waaye lowda karudi kufriga xaalaa waxaayeen inba وظيفas leeyahay sheeg waay ada وظيfatlfuqahaa alaanaysa oftahay asoo dadaal laakin dadkan jiilayda ah waa sheegilahayn maay sqolkooda aboraanta afar aftar arrintii walba waay ku dara ika maaa kulaba arno hada alhamtasa arrintiida agaar hadii wa kal lu daro si kala saqa haddii cab lu daro haddii mado lu daro wuxuu bedelaa cilmiga oo goonigiisa o hadda ilaahay kutubi waa intaa ma oho macnaha waxa waaye boraana ku jirtaa kudradana borana ku jirtaa idana boranta kan waxawaaye sufro gadud oo boranya ku jirta kana kudrana gadud waxawaaye oo yani mado oo yani boran ku jirta waay inta daciif waay bucfiyaa ku jiraa xumrada yani asfarta xumradiisi xoog ma lahaan lamaba daciifane iyo asaxa hadan qabano khilaafa ku jiraa niri maayl maqaabilkiis waasleha ma aha bilasaxi eedun eed waaye lamadaas bay bilqudrati iwadu kufrati ba eedun waaye bilasaxi lamada khilaafka igo fain cabara dhiigii hadas gudbo hu aktarkii hadas abara hadas gudbo hu aktarkii bay cabara damu dhiigiyaa waxa gudbay askarhu askarlxeedi asgudbay famustaxaabakun waaye in cabara fain cabarahu abarahu fain cabarahu malo cabara haduu gudbo yani adamu dhiigii hu askarti hadaa gudbo lama damiira maayaan damiir mustatir ah iyo damiir daahir ah aahirka in aahirka afkasaa loo celinahaa mutatirka damkaas unaqahaa abarad gamu akara hades gudbo akara hades gudbo abaral hades gudbo yani akaru hades gudbo abarad gamu hades gudbo akaru as gudbo damiirka oo daahirka ah oo hada ah atarka una raciisa mutairka oo faacilka meha taqadaran unaqahaa lidami aw unaqahaa idaa raat ra'at idaa ra'at ah. calaa kuli xaal sheeka waxaa suqadarti yani ibaaba fa'da ajbigeeda oo faawa maca naqaayi taas muhima maya waxay kutusihaysaa maxduuf in hasjoogo waxaad qadartay idaa in ma qadaranin maxaa yl idaa majzuum in hadii la qadari lahay idaa aktar ah inta aktar ah laakin idaada liljazmi ay usugnaata idaa jazmi ay keenta wax go-suno shaki an intane shaki ay usugnaatay inta waay shaki kujiraan hal qadarahaa tafdigeedii waa shakiga ahaaday aragtiinada oo la sheegi waayo inta ama ogaasheeda hataa oo laga dhigo lu macneeyo oo lasoo xusay majzuman biha waay wax gosan waayo calimtadaan wax la gooyi waayo maxaa yeelay sidaabaa loo qadartay haddaa tiraahid madriga farsamadiisii oo farsamayii shaarixa sheeka sheeka imaam nawawi iskaalyaalkii oo badanaan oo minhaajka kamid yahay laakin waa daawaysan tahay ay kamid tahay xagga naxwi ahaan qaacidata naxwiya way khilaafsan tahay maxaa yeele qaacidata naxwiya waxay ahaa jirtay waxay ahaa jirtay qaacidata naxwiya adaatu shardiga xadfigeedii ma banaana adaatu shardi in la xadfo xaraf faa'idaa in xadaf ma banaaneen shardiga cadaabka ma ma yani kuwa xurubtoodii idaabka shardigaa la yidhaahaa in la xadfo ma banaanin yani ma banaaneyn cinda naxwiyiin ma banaaneen lakin sheekha imaam nawawi waa fali in badan haatan fi baab jinaayaat he baab jinaayaat markii lagaaro manaaja wax badan adaabka shardiga waxataa ilahay ana gaarsiyo insha allah ilahay aan gaarsi kara وxفاaفتgاay aas rijinayaan عند المحاaطب kuma banaana ilaa waxaa banaan فiclu shard الxadف waa banaay aw jawaabtis xadف waa banaana hadii daliil la helo oo kutusaayo ficlu shardiga nagnaha joogo ama se joogo man jawaabu shardi naha joogaan waa banaana waxaa loo jawaabi sheekha waa loo jawaabi jawaab aloo siiyey tan subi dadaa ka jawaabi culamada kamid ah oo fuqahada inuxaada oo cilmigaan isleeyey oo lafhooda afgali waayeen irtakabahu manaa waa farti sheekh waa subi waaan waa subi iktisaar iktisaar iktisaar oo maxaa ah yani faaciliyada dalaala baxshaa manhajka lidalaalati alfaaciliya lidalaalati alfaaciliya hadku gaab tahay daraadeedii hadda waa daawi lidalaalati alfaaciliya faacilnimada dala waxaan kutusinhaya daraadeyda sheeka imaam nawowi aa meel badan ilaada oo ficl oo aadaabu <coughs> shardi as uu tagay naxwa xagiisi qaacidadii waa kala fasaxay dalaadku facliya maya joogtaa inta marka ilaahay insha allah na bare ra'ati lmar'atu mar-a hadii layiri maxaa ku baxay unsa hiyaa ku baxay unka waxay arko xeed inaas yahay yoma xukmihaayo xukmihaayo maxaa yeelay mujabat huruuj waay dhiig os kasoo baxay le waay calaama yani maxaa mushkil uga sheega xunto naas lagu sheegaay nin lagu sheegaay calaamaad ajira la ogaa karo naxin cadaado minaag u cadaado hadda meha ma kamid ahaa hadda meha yani waxaa laga kasi wax arkaayo naag inay tahay maxaa yeelay waxaa keeni tamir aad asiri konka kama jiro naag inay tahay oo ad sinlxeedi sinlxeedi waxaa loo jeedaa macnaha qadarkii xeedka ahaa lahay qadarkii uu yaraay lacagtaa loo maxaa tahay afar iyo labaatan saac la afro yani waxaa kurumoowaa intaa inka badan hadii laarta loo mudo ilal arta lagaarti wax ka badan intaas kulli yani labaatan afar saac iyo wax ka badan ba hadday arkeyso aragtiina saddex beri tan beri lix beri ilaa intaas hadayba arkeyso ruisal aqalna waa kurumoowaa taqsiimkii marka oo la qeybiyey qabuul aar ilaa cburi loo loo qaybiyo waa a ansaxay takhaluf la-aan in cabara man almariya hadii ruya lasoo sheegay almariya oo dhiigaa loo wada abr cabr almariyu hadii kubo tawjihan manaha ma madkuura macna dalika waxa jiraan kullo dhamaanti ad xeedun xeed waaye dhan yani hadduu cala soo maray oo sufratu walkudbatu xeedun sawaaun murtada ay reertii ahaya aadadeed yani khilaafiya khilaafasiya khilaafsaneeda intaan kulihaas waxaa kutusihaa caaisha waay bukhaari asgari naarhaa waxay u diri jireen caaisha amir durja guud oo suuf wafiiha suuf ku dhex jiro fakardiyay dhegeysi jireen adcaashid adegdegina dhihi jirtay ala jamac ay rabtaay mog tahay adegdegina xataa tarina alqisa alqasa intaad aragtiin warkaas yani waxaad kutusihaa xadiidkii oo nabiga adtiri idaa waqaca arajul bukaari waay alayh salaatu wasalaam xasid idaa waqaca arajulu ahlahu wahay xaaidun ahalkiisi xadiis jamaaco yani ninka ahalkiisa jamaaco wahay xaaidon ido dhiig leh hadas jamaaco in kaana daman axmara dhiigaas haddiis gaduudnay dhiigaas gaduudn nabiga lafdigiisna akrin waay bal falyatasadaq dinaarin hal dinaar ha sadaqayto hadiiski waay idaa waaqaca rajul rajulka aminka hadaas jamaaco ahlahu ahalkiisii walxaal hiya idon xaaidon ay tahay in kaana haduu yahay daman diigaas asiga maahay axmar hadaas yahay kabi waaye falyatasadaq bidinaarin hasadaqayso wain kaana haduu yahay asfara oo buuran haduu yahay falyatasadaq biniski dinaarin aakarkiisa waxaa weri kan haddana xadiis bukhaarina waasa abu daa'im iyo xaakim waa saxiix maxaa yeelay daliila khaarishada yani wejgeedi waxa waaye asbarka damxeed waaye fi daahirka idaa waqaca rajul ahlu waayo xaa'idun in kaana daman axmara shaarixa calaa kuli xaal yani kan uma daliil khaarishana xaa'idan asku magacaabina majaaz ahaan yani istixbaabu tasaduq binisi dinaari waxa waaye jamaaca jamaaci daraateedi bacda inqitaaci lxeeb xeebka go-oy waqabla duhri kaas waaye marka sun as yahay hadda markaasay dembigaas baa dhiigii waa ku dhex jiraa inta iid hawaysanin ka hor oo dhiig hagogo'ay nisfu dinaarna fil asfar waxaa loo fiiriyaa sidii gaalibka waayo maxaa yeele asfarka hawal xeel mal helo naagaha wax oo jaala ah oo dhangaloo ah awal ma laga arkaayo ma arkaan bal fi aakhirihi arkaan walow kaana yani xeelka dhamaan asar is oo wadica fi awalihi awalkiisa wadiyo uma tasaduq bidinaarin ala tasaduq biniyaar ala sameeyaa inta baabgooni isle waa imaadona laakin waxaa la muctamidkaa xadiiska laa imaha sadaqada meha istixbaab a loo dhigay galbalana wata xadiiskana waa keenay ee xadiis yaal imaahayaan oo kale insha allah baabkiisa waaye muctamedka waxa waaye waa istikfaarkaha watoobakeena ilahay bay dhaafas leeyaha taasa tan tanana fiican sadexdeeda aana fiican maxay culimadii saasay wataan manuu keeni doonaa ilahay bukhaariga tan keensada xadiiska abu daud xadiis saxiix waay ala kulli waxaa sadexeesa nus dinaar maxaa lagu qadaraa nus haddii dinaar la yiraa xisaabta oo miisaanka la yiraa miisaan ahaan hadii la yiraa afar geni ay nus waay afar geni nus laakin mehan dinar waxaa loo wadaa yani waxaa loo wadaa dinar hal misqaal waxa waaye yani ki ahay nisfu dinarki ahay oo magaciisii waxaa laga garaayey zakaa ku keeni doonaa insha allahu tacaala waxawaa halmaansanahay hal geni hal geni saasay ku cabiraaya geni kan miisaanka had wasni ah dilaa afar geni nis fadhiisaa tan waxa waaye sideed gram iyo lix gram al ku hayaa yani dirhamka waxa ahaay marki miisanleyda aktoo la raaco halki dirham waaa ahay saddex gram dinaarkana marka lix gram ama sideed ka dhig hadda tan la xisaabo diinaar geniga gaalada isa suubiyeen waxay xisaa starlinka oo geniga layiraa abu oo magacis georgiha ku yaal georgi ay yiraahin oo georgia ku boqor georgia ku yaal hawa sideed gram shilinka boqor sideed gram baabi nafcana allahu bihi wabiculuumin waradi allahu tacaala canhu waardaahu waxasiri waxasiri waxasiri fain kaanat waxaa lasoo sheegay fain cabaa cabalahu cabara yani cadasgudbu damkii hu askasi cadasgudbu sibaabu shardi maxaa tahay maxaa yeeleysa huzura waa la fiirihaa anasaki tafsiilhaa ku jiraa jawaabu shardiga in kaanad manay tahay taas dhiigeedii aktar alxeerka gudbay manay tahay mubtadaa mumayaza mubtadaatun too luu bilaawday oo ko asyahay manay tahay mumayaza ay tahay soo magaciisi oo wax kala sooceyso mubtadaatan manay tahay dhiigeeda si lou bilaawda dhiiga ku bilaawda manay tahay mubtadaat oo lou bilaawda oo kow dhiiga asu yahay mubtadaadaas mumayazatan kala soocayso maxaa waaye mubtadaa mumayaza an taraa kaan taraa inay aragto waaye qawiyan ay aragti wa daciifan koo daciifay aragtay taraa inay aragta waaye fii bacdi alayaami ayaamta bacdigoodii waxay aragtay yani waxay aragtay daman dhiigay aragtay dhiig oo qawiyan oo xoog leh wa daciifan waan taraa waan taraa waan taraa inay aragta waaye yani tdga isku bilaabyaa loo wadaa mubtadaa tdga isku bilaawday oo kow is yahay abacduhaa waay bacd ayaami ayaamta bacdigeeda waxay aragtay daman dhiig ay aragtay dhiigoo daciifan ah oo daciif ah macnaha waxa waaye waxay aragtay dhiigeedi bilaawi xeedkeedi bilaaweysii waxay aragtay xobiyay aragtay ayaamteedi xeedka oo kow ahaa waxay aragtay oo qabi ah kaxuu qabiga ahay waa soo sheegnay waxaan alwaantii soo sheegnay waaye si fiican qalbiga aloo haayo meehaan waaye waxyaalaha oo dalabada yani iyo culimada naftoodiiba yani wareerisi meelaha camal waaye waxaa loona naqhaa meliay horaa loona naqhaa waxay aragtay madoway arag dam aswad ay aragtay amase dam axmar ay aragtay axmarka daciif waaye hadii loo nisbeeyo aswadka aswad iyo axmar hadii kulmaan yani aswadka ah xoog leh axmar waxaa ladahaa daciif waaye haddana aswadka yani qawi waaye hadii ashkarka loo nisbeeyo ashkarne waxaaska xoog badan yahay asfarkii cusne waxaaska xoog badan yahay min agdarkii asfarkii waxaan oo caraf oo xun aan lahayn caraf urays ur dhiigaan urka lahayn waaska kan yani wa dhiiga oo urka leh waxaaska xoog badan dhiiga oo urka aan lahayn intaa xoog badan yahay <clears throat> daciif waxaa loola jeedaa hadday jimoowaan intaan kulli <clears throat> kii taqiinka aya cuslayn kii jilcanaay dhiigii cuslaay dhiiga jilacsan oo fudud yaaska xoog badan yahay calaa kuli xaal kan qabiga waxa waaye kan sifaadkiisii fiqan iyo natin iyo quwatulloon ay ku badan yihiin aliraha marka lamada dam waxaa yani raajixa kii sifaadkiisii yani zaaid zaaid akeeni doona fadaciifu kan daciifka ahaa oo soo intaa aan soo sheegnay istaxaada waaye haba muddadiis istaxaada waaye والقaوiy kan xooga leh xeedun xeed waaye maxaa u shardi eh hadis yani aska qawiga aska yaraanin an aqaliy an aqalil xeedi xeedka ka yar hadis ka yareen aqalkiisi maas yom ilaila walaa cabara asgudbin aktarhu shardigii waaye aktarhu aktar aktar xeedi yani hamsata cashara yooma asgudbin si lasoo mari asoo moodni waaye ankaraa yani tam-ishan beri waxay arkeysaa daman qawiyan fi bacd alayaam amase taraa daman daciifan ay arkeysaa fi bacd alayaam damka oo daciifka istaxaado waaye damkii qawiga ahay xeeb waaye laakin shardi waxa waaye sheeka jamaa oo kitaabka shardiga keensaday shuruudeed insha allah idoo aruurtana waa la keeni doonaaye waxaa shardi ah kullay ku aruursan yihiin shuruudda waxa waaye yani inaad dhiigaasi adka yaraanin can aqalihi kaas tabiga ah aqalilxeed inaadka yaraanin oo sabigii way haddana walaa cabara asgudbin dhiigii aktarahu aktar alxeedi wakaas walaa naqasa aska yaraanin macnaha walaa yaqil walaa walaa naqasa daciifu macnaha kii daciifkana aska yaraanin aska yaraan an aqali duhri duhriga kiisa u yaraan badan in aska yaraani aa shardi ah wakaas intaan shardi waaye aqalo duhri tamayshanaa tahay in aska yaraani aqalo duhri oo tamayshan sac yaraanin yani tamii saddex iyo tamii afar iyo tamii ko yani kasi yani hal iyo waxaas si daranta yani tamayshan oo aqalo duhri tamayshanaa ahaa maslaxda loo hayaada in iska yaraani naagta ah, dhiigga oo shuruudii xisaana hadii la helo laga helo naagtii dhiigeedii alahaan shuruud laga helo waxaa laleeyahaa mubtada mumayaza laleeyahaa taasaa laleeyahaa mubtadaatun tulu bilaawda waay mubtadaado mumayazatan kala soocatay eh. mubtadaa mumayaza idaa layaraha naagtii dhiigeedi kowa ahaay oo wax kala sooc haysati alahaan shuruud laga soo heli waayo Ah, ay mani dhacdo lahaan waay hadda maxaan ku aasirata mubtadaa غayra mumayaza hadday naagtii tahay mubtadaa fain kaanad manay tahay mubtada'atun too oo lagu bilaawday dhiiga ku bilaawday oo غayra mumayaza mumayaza غayrkeedii mubtada'adaasoo غayra mumayaza mumayaza غayrkeedii ahaatay hadday tahay <clears throat> bntaraa daman qawiya intaa kulli walaa sabci aqali duhri amase xuunkii waa soo dhakay hadii maxaan soo niri intaan jawaabteedii haddii yartaa intaa ay keereen oo aqalul xeed adkeereen waktigeedii adkeereen shardi waaye aktarul xeedan iyo gudbin shardi waaye yani aqalu duhri in magaciisii ay ay keereenina shardi waaye alaanba shardi soo niri markaasi ay tahay mubtada oo yani mumayiza ay tahay ama mubtada oo ayr mumayiza haday tahay waata waaye bian ra'athu inay aragto bisifatin sifa ay ku aragto oo amase faqad shardu tamyiizi kii hadaawata lasoo shardigii ay waasi bal adharuu qoolka muuqisada badan oo raajixa ah ana xeedahaa xeedkeedi yooman waliilatun waaye waduhruhaa dhuhrigeedina dhiigga waa socdaa mustaxaada la sheegi waaya intaas naagta dhiiggeeda shubmaayi waaye ma aha naagta oo toosa intaas u socdayo ixtimaala la suubiya marka maxaa laga dhigaa labaad salaade iyo soonkeeda iyo wixii ahaa wixii qadahiisu fiican hadda ku imaan doonaa hadhar xeedkeedii yoomkaas oo aqal duhri aqalu xeedka ahay yoomkii iyo leila waay duhrigeedna waxaas naqahaa labaatan iyo sagaal beri maxaa layidhi غayra mumayaza mubtadaa oo غayra mumayaza oo magaciisii mubtada'atun inay ahaato waay mubtada'ado غayra mumayazatin too waxaan soo ceynin ay ahaatay muctaada mumayaza muctaada غayra mumayaza todoba maho todoba waay iyada waxay ula kacaan todoba ay ula kacaan horan isoo sheegay muctaada oo caada u lahayd muctaadado yani waxay ahayd mumayaza muctaada غayra mumayiza mutaxayira oo naas yani naasiyatan lilqadri waa kaas mutaxayira waaye too wareersan muctaada ma ahe waxay halmaantay waxay halmaansan tahay qadarkii halmaantay iyo waktiga ama mutaxayira oo naasiyatan lilwakti duuna alqadri waktigiis u imaa jiri waa halmaansan tahay isu joogi jiri qadarkiis ahayne ma halmaansana mutaxayira waaye oo daakiratan lilqadri duuna alwakti waktiga keligiisa yaay xasuusataa daakiratu lqadarkay xasuusataa qadarka sujuugaay duuna alwakti waktiga mataqaano xasuusinayso marka maxaa waaye waxaan ogaanay marka naagaha oo axkaamtoodii todoba inay tahay axkaamta naagaha oo mustaxaada yani kulli naagaha dhan bay xali inay yihiin yani todoba ay ka timid waa kala ee maxay su mid walba hadda maxay suubihaysaa cawtadoodana kamida ah, maxay suubihayaan maxay suubihayaan tan horo ta horo dhiigeedii aktarulxeed hadduu gudbo aktarulxeed hadduu gudbo fin cabara tile waay addamu cabarahu cabara damu hu aktarulxeed hadduu gudbo maxaa jawaabti ahay waa la fiirihaa ama tafsiilaa ku jira ay shardigi waa hadday naagtii mustaxaada ay tahay maalan ba mustaxaada oo too mubtadaa bidami aw kowgeedii mubtadaa kii aa ku dhiigi mubtadaa waaye dhiigyaa kow uu bilawday mubtadaado muyaysad waaye mumayasatan waaye macnaha waxay kala sooci kartaa dhiigii sifaadkiisii inaan madow ahay inaan gaduud yani inaan gaduud ahay intii lasoo sheegay kaas waa kala sooci kartaa dhiigii madowgii waa kasi waktiis ahay halis ahay isku socaay kii oo yani ahay yani caddaay waa kii gaduudnahay waa kasi kii oo ashkarka ahay inta waa kala sooci kartaa bacdu misaal waaya marka laleeyahay